بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فلما نزل بالنخلة مرجعه قام يصلي من الليل فصرف إليه نفر من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل عليه يعني قصة nabigu sal l slem dacwadu u aaday daa'if iyo qabaa'ilkii reer haqiif iyo keyrkood ogaasyadii reer taa'if bandhiguu diinta iyo dacwada nabigu u bandhigay iyo jawaabahay ka bixiyeen iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray jibriil iyo malakuljibaal iyo nabigu go-aankuu qaatay qadiyadaasa inoo dembeeyey sheekhu wuxuu ihi falamaa nazala binakhlata nabigu markuu degay meesha nakhla loo yaqaan waa mowdicun bayna makata wa daa'if nakhladu marjacahu soo noqodkiisuu ka soo laabtay aa'ifuu ka soo laabtay qaama nabigu waa istaagay yusallii inuu tukanayo min alleyli habeenka xaggiisa fa surifa ilayhi nabiga xaggiisa waxaa loo suilo ilaahay kusoo beego kusoo aadiyey nafarun kooxu min aljinni jin ah faistamacuu waxay dhagaysteen qiraa'atahu qur-aan akhriska nabiga iyo salaadda uu tukanayo walam yashcur mana dareemin bihim jinkii rasuulullaahi rasuulka muusan dareemin war mana garanayn xataa nazala calayhi ilaa uu ku soo degay oo ilaahay waa hawshaa nabiga u sheegay ibnu qayim isagu sidaasuu maraa laakiin waxaa loo badan yahay in aayaddan iyo xilliga nabigu sal ly slam isagoo qur-aan akhrinaya weliba salaad fajar tukanaya ay jinku dhagaysteen ee u yimaadeen inay ahayd awaa'il bacd maalmihii nabigaba la soo saaray ee dacwada la amray inuu nashriyo ayaa nabiga sal slam iyo saxaabo kooxa israacay suuqii mijanna la odhan jiray iyo cukaar bay aadeen inay carabta suuqa iskugu imanaysa iyo gabayada inay nabigu sal slm ka faa'iideysto oo diinta u gaadhsiiyu doonay markay baxeen habeenkii ay sii dhexeen meel ay baryeen oy salaaddii fajar ku tukadeen ayaa jin socdo jin eh, wafdu nasiibiin meeshii la odhan jiray ka yimid ayaa dhegaystay aayadduna degitaankeedu waa horreeyey qadiyadda marka sanadkii tobnaadba dhacday ama kadib dhacdada طaa'if khusaysa aayaddu inaysan kusoo degan baa loo badan yahay laakiin ibnu qayim isagoo sidaas buu marag baana ku taageersan wasawaabu waa maa qadamnaahu waa horaysa aayadda degitaankeedu iyo qadiyadda jinkaba waid sarafnaa nabi allow ka sheeko xusbaa li ummadana u sheeg aduguna xusuuso sarafna aanu ilayka xaggaada kuu soo leexinay nafara min aljin koox jina aanu kugu soo aadina kugu soo beegnay qadiyadduna waxay ahayd waagi hore dee iska ahayd jinku intay iskorkoraan oo isfulfulaan bay khabaru sama wax soo dhegaysan jireen oo ambiyo malaa'igta iyo arrimahay kala weydaarinhayaan iyo maamulka dhacahaya iyo akhbaartay kala qaadanhayaan ayay dhegaysan jireen waaga hore kadib marka la soo saaray ayaa hawadoo dhan ba xidhantay gantaalla lagala daalay kii issoo fuulaba baalkeenna waan dhihi jira gaala ku dhac baa ku dhacahay rujuuman lishayaaiin hawshoo dhan baa ku adkaatay marka wafdi bay direen waxay idhahdeen afarta garjo galbeed iyo bari iyo koonfur iyo waqooyi ciidaha loo kala diro ha la ogaado waxa isbedelay maxaa cirkii ku dhacay socodka anagii xawaaraha anagii un gantaalka naga horeen muxuu ahaa isbedel baa jire meeshuu ka yimid ha la ogaado wafdigii marka jinkaa ee soo aaday xijaaz ee maka iyo soo aaday xagga u soo kacay baa nabiga meeshaa kula kulmay ayib isagoo salaada ku tuga naqle la yidhahdo qadiyadu way horreysay marka ma ahayn xilli sanadka tobnaad ma ahayn waa ka horreysay nafara min aljin aanu kuu soo diray yastamicuuna dhegaysanaya alqur'aana kitaabka ilaahay falamaa xadaruuhu tilaawadii quraanka aanka markay ka qaybgaleen oo dhegaysteen qaaluu waxay dhahan ansitu ay litilaawati wa qiraa'ati udheg bal aamus si fiican u dhegaysta falamaa qudiya qiraa'adii ma kala dhameeyey ay furaqa min alqiraa'a waaltilaawa wallow waa jeedsadeen mudbiriina ilaa qowmihim mundirin cafwan ilaa qowmin tolkood bay u jeedsadeen mundiriin ayagoo digaya in iskood ayago isxilqaameen oy mas-uuliyad dareemeen diintan ay fahmeen iyo islaamnimadan iyo tawxiidkan ay qaateen inay iyagu isdireen oo iskood bixilka u guteenna waa suuragal inuu nabigu dirayna culamadan baa tilmaamay markuu hawshu ogaaday nabig sal slam wafdigaa inay laabteen oo ay nimankii ka noqdayba ay dacwada gaadhsiiyeen jinka dambe nabigu xajuun uu kula kulmay ayaga ka dambeeyey ee intay u yimaadeen suuratlxamaama lagaga warramay ayuu dhambaale iyo fariimo raaciyey ku horena ayagaa isdiray kuwadana waa ka dabageeyey rusul bay ahayn kulligoodba wallow waa jeeseen ilaa qowmihim tolkood bay aadeen mundirina xaalay cadaabka rabbi ka degayaan qaaluu waxayna yaa qawmana tolkaayow innaa samicnaa waxaanu maqalnay kitaaban unzila min bacdi muusa bacdu salsal waxay yidhahdeen jinkaasi nabiga nakhle ogu yimid ee ilaahay hadda uu ka warra yuhuud bay ahaayeen jin yuhuud ah oo towrad aaminsanoo yuhuud ay ahaayeen bidaliil inay yidhaahdeen min bacdi muusa kitaaban unzila min bacdi muusa ciise waa ka boodeen ciise yuhuud baa ku kacsan tahay marka halkaasay mareen inaa samicnaa kitaabana baanu maqalay unzila la soo dejiyey min bacdi muusa musadiqan rumaynaya oo u marakacaaya limaa bayna yadayhi wixii ka horreeya min alkutubi walaxkaam asharciya yahdi ummadda wuxuu ku hanuun ila alxaqi saasaa lagu yaqaana ambiyada diintooda waxyigooda yusadiqu bacduhum bacdan amaa muluuku dunya wa isbaabi'iyaan nin walba kii ka horu caayhaya boqor hadda aduu naga dego wuxuu leeya ninkii hor waa idan baabiyey fajiistu ahaa rajiim iyo balaayu ahaa burjuwaasi buu ahaa kanuu ahaa dhignuugbuu ahaa balaayuu ahaa asagaa marka cusbur iyo huruud ismaranhaya isagaas macnaynhaya isagaa balaaye iska dhigi ilaa aad tiradaa kanbashow waaba kii adduunkaba mxuu ahaaye kugu raaxayn lahaaba kadibna kudiya qancuu noqonhaya iyo sun iyo waabaybuu noqonhaya inay marka isminjaxaabiyaan oo iscaayaan oo isku xadgudbaan waa dhaqamada muluku dunya oo rucsaa lagu yaqaan amaa dhaqanka ambiyadu midkoodka kale waa rumaynaya khayrkiisa buu qirayaa walaalkii inuu yahay buu qirayaa wanaagiiyo diintu la waa xoojinayaa wixii diinta hore ka dhimanaa ee muxuu ahay axkaamana waa dhammaystirhaya inamaa bucitu liutamima saalix alakhlaaq wa fii riwaaya makaarim alakhlaaq musadiqan limaa bayna yaday yahdi ila alxaq xaq buu dadka ku hanuuninhayaa oo u horseedahaya wa ilaa ariiqin mustaqiim oo diinka ilahay ah. yaa qowmana ajiibuu daaciya allah oo nebi maxamed ah daaciga ilaahay ajiiba ama ninka dhambaalka khayrka sidee muminka ee muslimkaa jinan aw insan haba noqdeen wa aaminuu bihi rasuulkan loo jeeda oo rumeeya yakfir lakum min dunuubikum ay yakfir lakum dunuubakum dunuubtu rabbi idiin dhaafaaya oo kufriga iyo gaalnimadii wayujirkum wuxuu idinka korin min cadaabin aliimin cadaab mu'lim oo laxawiyo oo ruuxa xanuujiya waman laa yuujid daaciya allah ilaahay daacigiisa ruuxaan ajiibin ee diinta diida qaadan waaya falaysa bimucjizin fi lard walaysa lahu min duunihi wliyaa falaysa ma ahaani bimucjizin ilaahay mid cajis gelinaya ama ilaahay ka qaayb noqonaya fi lard iska daa cirke dhulka ilaahay kaga baxsan maysid weye wamaa hum bimucjiziin walaysa lahu ma ahaani min duuni alla sokoday min wliyaa ay min ansaar wa acwaan kitaabka ilaahay awliya meeshay ku timaado waa jamcu wali waana annaasir wاlmuciin annaasir wاlmuciin almuxib in lagu fasiro waa baail wey aadaa la iskaga ilaaliya laakiin almuwaalaatu iyo اnusraةu wاlmucaawana laakinaha tatadaman almuwaafaqa wاlmaxaba ruuxaad u gargaarayso eed u heylin hee hebelow waad jeceshahay m soo saaun ma aha ninkaad u heelin eed u gargaari eed la gaashaanqaadi eed difaaci waa nimaad jeceshahay ama aad iswaafaqsan tihiinoo danu idinka dhaxayso marka kow in la yidhahdo almuwaalaatu hiy almaxaba waa taxriif likitaab اllaah walisunati muxamed iyo curfiga lisaanka luqawo la taxriifiyo wey waxaan leeyahay almaxabatu walaaya ma aha laakiin alwilaayatu hiya اnusraةu wاlmucaawanatu wاlmucaadadatu wاlmusaacadatu wاlmudaahara laakinaha tatadaman almuwaafaqata wاlmaxaba sidaa darteed sheikhu اlislaam fi jaamic الrasaa'il faina almuwaalaata muujibuha altacaawun wاtanaasur ayuu leeyahay ayb waxaa keena waxaa weeyaan isuheelinayso gargaarid ama muujabuha waxa ka dhashay midhaheeda ah waxaa weeye atanaasuru watacaawun najdun auuf wuxuu hi almuwaalaatu waa cinaayatun daahira can mawadatin baaina fiqigiisu u fiiso almuwaalaat hiya cinaayatun daahira wey waa daryeel uheelin ugargaarid muxuu la birmasho muuqato bannaanka taallo wey laakiin waxay ka soo fulaysaa jacayla ruuxa u qabto maxaad oola gurman ayb jacaylkaa waxaa keena hawl noo taalla maaha ama shiin adduunya ku doon ama ri'aaso ku doon ama ku diin noqo aday ku taalla waa in sifican isu fahma wey ruuxa maxaa u jeclanaysaa waa albaacid almaxaba wax naga khusaya ma jiraan walaxkaamu laa tunaatu bilbawaacid aadaa la iskaga ilaaliyo hawsha khatar muhiim jiddan wey lianno ruuxa maxaad ogu hilinaysaa maxaad u difaacaysaa maxaad oola eh, eh, dagaalgelaysaa maxaad oola birman waxaan ka leeyahay inuu kursi ii dhiibo waxaan ka doonaya xogow shilima ah waxaan rabay hadhow asna inuu ii heliyo diintiisaan jeclahay haadihi bawaacid wey wa albawaacid cala almaxaba hawl noo taalla ma ah taasi laakiin waxaan u baahannahay in la helo manaadkii annusratu waalmucaawana ayib awshaasi qur-aanku awliyaa intaad ka baqara ka bilowda ilaa suuradda u dambaysa gaadh oo awliyaa ka raadi jamiica salafi saalix iyo xataa lugawiyiin annusratu walmucaawana bay ku fasiraya abu isxaaq azajaaj oo qarnigii saddexaad ba isagoon la soo gaadhinba dhintay allugawi almuxadid almufasir wuxuu leeyahay waman yataw waman yucaadidhum waman yucaadidhum fainahu miman caadadahum buu leeyahay waman yatawalahum minkum fainahum minhum bufasirhaya hadihi luga luqadu waa se laakiin taxriifku waa masaa'il kale wey taa waa masalo kale iyado sideeduba idan walaysa lahum min duuni wliya ay min muxibiina kaa noqon had haddaad tirado maxaba almawaahi almaxaba min awliya min muxibiina wax jecel ma aha min awliya min naasiriin wa mucaawiniin w wa laga hadlaayo yamnacuunahu can illaah wax u hiiliya oo ka difaaca ilaahay cadaabkiisa ma helhayo ulaa'ika kuwaasi ilaahay ku kufriye daaciga ajiibi waayey fii dalaalin mubiinin aqaama nabigu wuxuu ku nagaaday binakhlata ayaaman maalmuu joogay nakhla maalmuu nabigu joogo ku nasanayey waa calaa ibnu qayim raxmat ullahi tacaala calayh laakiin sida loo badan yahy weye nabigu wuu dhaafay oo wuxuu u socday suuqi cukaada walmijanna faqaala lahu zayd ibnu xaarisa wuxuu yidhi kayfa tadkhulu calayhim markuu nabigu maka dul yimid haddee maka lama geli karo carab geese yeelatay quraysh waa kacsan tahay warkiina waa soo gaadhay war xun moogta uun kaa horayn uu kaa hormari waqad akhrajuuka iyagoo ku saarayba oo adeerkaana dhintay xaaskaadana ay geeriyootay wax muciinoo naasirna uusan jirin seed nabi low aada ugu geliba quraysh oo ku dilahayaani yacni qurayshan buu u jeedaa faqaala wuxuuhi yaa zayd ina allaha jaacilun limaa taraa farajan wamakhraja wa ina allaha naasiru diinihi wa mudhiru nabiyih ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa zayd waa xilli khatara waa xaala xarija diiq buu nabigu galay sal slam fii daahir dunya zayd waa yaaban yahay asagiibaa dakran dhiiggiibaa ka qulqulahaya hawshanaad arkaysa iyo quraysh howlaheedoo dhan ba ilaahay faraj buu ka keeni saan oga bartay mar kastoo diiqad aan galay oo rafaad iyo dhib iyo cidhiidhi aan galo ilaahay nasri buu keenaa yaa zaydu ina allaha subxaanahu wa tacaala jaacilun wuxuu u yeelahayaa limaa taraa waxaad aragtee dhib iyo culaysa ayna saaran labadeennuba farajan eh, faradfur iyo wa makhrajan meel laga baxo waina allaha ilaahi subana naasirun alla waa u gargaaraya diinahu diinkiisa aan wadno wa mudhirun kii mxuu ahaye muujiyo oo haalib ka yeela weeye nabiyahu nabigiisa ilaahay nabigiisa waa u hilinhayaa weeye waan u gargaar diinkiisa hawshaas ku talagal ba ha iloobi uma intaha ilaa maka nabigu markuu soo gaadho wuxuu soo lugeeyaba fa arsala rajulan nin buu diray min khusaacata reer khusaaca ah reer khusaaca muslimiin gaalaba waa lahaayeen laakiin iyagu miigay deganaayeen maka kumaysan badnayn agaarkeeday deganaayeen aaniyan xulufo eh, mxuu ahay eh, dhaqan iyo dhiig baa ka dhexeeya nb mxuu ahay reer bani hashim iyo iyo reer khusaaca ilaa mucim ibnu cadiy buu u diray sida sabaabka waynu soo marray marka hore nabigu sl nin la odhan jiray akhnas ibnu shurayq ayuu u farin diray oo u lahaa waa ninka maanta intuu magangelyo ku siiyo kaa difaaci kara eh, quraysh eed marka saa ku gelayso akhnas ibnu shurayq waa cabsaday wuxuu ihi qurayshoo kacsan oo shalayna maxamed saartay reer daa'ifna ay soo kabtuureen o soo fiijiyeen haddaad tiraahdo waan magangelinhayaa magantaaday boobahayaan dhachayaan carab dhegtaasay maqli ma qaadi kartid ninka magantiisa in lala baxo waxaa oga daran dhegta xun ee ka baxaysa magaca bamay hebel baa intuu hebel magan ayaa la gacan dhaafay baa suuqa gelaysa oy carab maqlaysaa gabadhaadu marka dhagacaas may noqon laga guursan maayo hawshaadu waa jabtay magacaadu waa baaba'ahaya marka hawshaasi khatar wey somaalidu waxay tiraa intii magacaadu dhumi lahaa maalkaadu ha dhumo inta magacaada iyo sharaftaadu wax gaari lahayd maalkaadu ha khasaaro dadka hore wey laakiin waada jooga meesha biicabaal ma laga helhayaa biil maku jiraa toban shil hadduu ka helay madaxuus kuu turay si hawlu taalla maaha doon laga sheego shaarkiisa la wasakheeyo dhibaataha soo gaadho sumcaddiisa ma khusayso waxaa khuseeya meesha inay dheef iyo nacfi ku jiraan buu ninka soomaaliga maanta jooga maxay noqdeen sida yahuudi u dhaqmahayaan waagi dadka hore gobbay ahaayeenoo iyagoo xataa muxuu iska aan diin fiican ba aqoonin haddana dadnimadaa ku dambaysay akhnas ibnu shureeq waa cabsaday haddana nabigu mar labaad ergey buu diray suhayl ibni camr buu u diray abujandal jandal aabbihi abu jandal aabbihi ayuu u diray fariin suhaylla waa cabsaday wuxuu yihi hawshan loo barbardhigi karaa ma ah markii labaad buu nin saddexaad iyuu nin reer khusacaa nabigu u diray ilaa mucim bni cadiy <clears throat> wuxuuna ku yidhi adkhulu fii jiwaarika maka ma soo galaa anoo magantaada ku jira mucmin cadiyo faqaala wuxuu nacam haa wa dacaa mucim wuxuu u yeedhay baniihi wiilashiisii wa qowmuhu tolkii qaraabada isaga xigtay buu u yeedhay addoommadiisi faqaala wuxuu ihi albisu ama albisu ilbisu ilbasuu xidha asilaa xub qaata hub hala qaato w nin walba hubkiisii gaashaankii warankii seefti nin walba ha labisto laabuda inaad baxdaan inaku mudajajiina bisilaax ayib wa kunuu waxaa ahaataan cinda arkaani اlbeyt kacbada sii taga buur kacbada sii fadhiista ilan mogtahay maka wax waardiya ama xarasa ma joogo xaras ilaalinaya ma joogo markaad soo gashay lugood inaad dhex jirto lagugu kacaya markaas ma laga oo lagu baqdhabahaya oo nin walba kuyadahaya marka nabiguna inuu beytka imanay waa ogy oo maka kacbada kusoo horeynayo marka halkaas faiistabu wa kaanuu cinda arkaani اlbeyt bacd ahlicilm waay timaam min watawaarikh waxay tilmaamaya inuu ciidanka qaybiyey qaybna u yidhi kacbada sii taga qaybna nabiga ka horbaxu soo dhaweeye soo qaada ayib oo uu saa u qaybiyey nin waayeel ahaa fainii qad ajartu muxamada muxamed baan magan geliyey oo soo galahaye halkaas sii fadhiistabu buu fadakhala rasuulu lahi rasuulka ilahi baa soo galay sala allahu calيه wasalam wamacahu zayd bnu xaariثa xataa intaha xata intaha ila اlmasjid اlxaraam ilaa uu nabigu soo gaahay masaajidka ilahi kacbada uu soo gaarhay faqaama almucim ayaa istaagay ibnu cadiy calaa raaxilati haluu lahaaba ku istaagay gaadiidkiisaba ku istaagay marka si loo arko oo marka dhulka taaganta lagu arki maayo fanaadaa waa dhawaaqay yaa macshara qurayshin qurayshay inii qad ajartu muxamadan muxamed baan magan geliyey falaa yahijhu yuusan kicinin ousan dareen gelin axadu minkum buur wax weerari kara ama mxuu ahay kicin kara ama isaarayn kara ma jiraan buur bimacnaa lagama agbixi kara wy anaa magan geliya caliyaa taabta faintaha rasul lah sal slam ila arukni xajarulaswadkii buu nabigu soo gaadhay fastalamahu markaasuu salaamay wa sallaa racatayn ragcatayn buu tukaday khalfa maqaam ibraahim waاnsarafa ilaa beyti gurigiisii buu tagay aaminan mu'amanan wاlmuطcim bnu cadiy wawaladuhu iyo caruurtiisii iyo qaraabadiisii muxdiquuna bihi bisilaaxi xataa dakhala beyt waa isku geedaameen muxdiquun ay muxiiuuna bihi nabiga isku wareejiyeen intay kacbada ka kaxeeyeen bay gurigiisa geeyeen idan waa la ogaaday warkii baa intishaaray mudcim bni cadiy ayaa maxamed magangeliyey ciidankiisii iyo tolkii o dhan buu heegan ka dhigay hawshaa la socdo weeye ninkii magantaada taabtayd taabtay aduu kuu dhigtay ninka marka wamu kala baxaysaa muxdiquuna bihi nabi ayagoo ku hareersan oo ku geedaaman bisilaaxi hub ayb xataa dakhala beyta ilaa gurigiisa uu galay ilaahay saasuu ku badbaadiyey hawshaani marka nabigu dhowr nabaroo culculus baa iskugu xigay wafaatu cami abi aalib ayib ee xaadinkiisa ahaa ee difaacahayey ee u ahaa geedu harsanhayo u ahaa ee samriyo carab oo dhan biyo quraysh ilaa saddex sano oo xidhiidha intii la go'doomiyey ay baktiga cuneen reer bani haashim iyo reer bani mualib oy caruurtooda gaajo u dhammaadeen bay ka tanaasuli waayeen maxamed inay dhiibaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa laga samray odayga noocaasee difaacahayay waa geeriyood xaaskiisii caqliga badnayd ee muminada ahayd ee tuciinuhu calaa amri diinihi wa dunyaa oo markuu nabigu dhib qabsada dejin jirtay ee iyaduna ahayd hoy u ku soo hoydo ayadna waa geeriyootay markuu nabigu maka ku rafaaday ee uu damcay inuu daaif tago oo daaif nasri iyo hiile iyo garaab ka soo hela waa laga soo fiijiyey waa saddex kufmado waaweyn wey saddex nabaro culculus nabigu sal l slm laabudda min nasrin wa ta'yiidin rabbaani oo bannaanka yaalla cirkaa loo qaadi doonaa hawsha sa isku culaysba u imanin nabigu waa la dheelmiyey haddana cirkaa loo dhofiyey nabi maxamed u bixin bal hawlahan waa hawlo adduunyo xilkan waa hawlaad mari doonta laabudda min ibtila'in wa mixan masri baana ka dambeeya bacda almixani wاlibtilaaءaat saas u dhacday wاljadiiru bاdikri waxaa mudan eh, xalay yaxya xusuusiyey in mxuu ahaay la tilmaamo eh, nimanka gaalada ahay reer banu mxuu ahaay banuumuطalib eh, iyo banu haashim waxay ka tanaasuli waayeen inay ka ay dhiibaan nebi maxamed sal slam wiila iyagoo ay dhaleen oo aysan aan ku diin ahayn oo ayaga takfiiran haya gaalaad tihiin le idinka reer banu haashim baa gaalo ah oo abu aalib baa gaala oo aabbahay baa gaala oo hooyaday baa gaal ahayd oo awogey baa naar ku jira oo intaydan ka dhimaato dhan ahlu naar baa tiid nabigu waa saraaxaynaya ma qarinhaya la socohad awowgii baa lawada cabdimudalib fi naar aabbihii baa fi naar iska daa kale hawshii saa ahayd maadaama laakiin reerka uu ka dhashay waxay diidan inay dhiibaan mahmaa kalafati duruuf idan ku mabda ma aha ku diin ma laakiin waa ku dhiig un waa ku dhalasho hayb bay wadaagaan ka waran marka inagu wax yarba ina soo gaadhin mabaadideena waan ka tanaasuleyna gaaladii baan ka tanaasuleyna mabaadi'doodii ayib mahmaa kalafa duruuf ilaa ay dhammaadaan caruurtoodii dumarkoodii dadkoodii dhaqankoodii ay baaba'aan bay soo taagan yihiin ilaa ay guulaysteen oo ayagu ay goobta u dambeeyeen inagu kuubur ku dhacaba hor iska dhiibhaya tubna ayib baad maqle maxaa ka toobad keentay min altawxiidi ila alkufri wey tubna min aljihaadi wtadxiya ila alistikaanati wاdulli wاlhawaan tubna unbaa socotaba toobadu soo xuduud ma laha xagey ku dhammaataa tanaasul maraakibti baa laga degi doomihi baa laga degi meel loo socda ma taqaanid wa maca daalika marka dembiga iyo kufriga gaalnima lagu dhaco run la sheegi mahaye waa lagu macjilayn huruud baa lagu marin cusb baa lagu jiiday oo rinji baa lagu marin oo kaas baa lagaga dhig bela dhacday sidii selafku run ibnu shabuya albakhdadi yaa wuxuu ka mid ah lagu imtixaanay fitnatu khalq اqur'an sheikhu atirmidi fi jaamici ayib mise sacdaweyhi buu ahaa labada mid buu ahaa labadaa mid ka mid a ah albakhdadiyeyn markaasa la yidhi maxaad haysaa markii la garaacay oo la jirciyey oo loo yarhanjabay intaan la garaacin loo yarhanjabay buu yidhi yaale qur-aanku muxuu yahay alqur'aan maahu kalaam ullaahi makhluuq buu markaas orad waad fiican dhabarka laga taabtay xooga loo orsi markuu banaanka usoo baxay yaa layi maada waraaka ayuha alxaafid markaasuu hi kafarna billaahi uma rajacna ilaahay baan ku gaalownay oo nin ii hanjabay baan qur-aankii ilaahay ku hi waa makhluuq laakiin waan ka toobadkeen la socda kufri baan ku tubtu min alkufr saraaxo wey maya maya maslaxaan ha u galle maslaxa dacawiya laabudda min inqaadi alumma albashariya laabudda waa in iqliimkan iyo gobolkan muxuu ah la badbaadiyo idan maslaxo khaasa mid caam ah inagu waxaan aftahanimo balaayo been bakti baasaa loogu wareegeysan mabda lagu adkaan mahayo oo la adkaysan mahayo haddii la tanaasulo bakti ee been lagu dhacayo balaayana run laga sheegi mahayo waa laba ayaan daro wey nasiib daro inaad adkaysan weydo ood sabri weydo nasiib daro haddana inaad kufrigaadi iyo aad mxuu ayaa khayaanadaad samaysay aad diin nooga dhigtood been ka sheegto waa laba dembi howlaha adaa la ilaaliyo faslun uma usriya birasuulilaahi baa la dheelmay alsraau shayin walmicraaju shay isragu waa nabiga in laga qaaday maka makaa laga qaaday buraaq baa lagaga qaaday ayib micraajkuna waa min beyt lmaqdis nabigu salaan rabaani aloose jaranjara rabaani u fuulay buraq meeshaasa ku hadhay daabadii dameerkana ka weynayd baqashana ka yarayd ee dheeraynaysay isheedu meeshay qabato jeniga dhigaysay wax adduunka lamida lama arag de adunka dhan ku maraysaa <laughs> ayib aadamuhu ad iskada biniaadam wax kale ordee aadamuhu meeshuu arko lugta dhigahayo haddii adduunka saacdo ku marhaya addunkao dhanba leannu halkii mar ishaad waxay qabanaysaa konton kilomitr wax ku dhow hadday meeshu buurley tahay waxaad arkaysaa wax ku dhow boqol kilomitr baad arkaysaa hadday meeshu buurley tahay ood buur saaran tahay ama dhul banaana ad joogto buur waxaad arkaysaa meel ishaad ay qabato boqol kilomitr marka halkii marba haddaad tilaabo qaado wax konton kilomitr ah addunkao dhan waxaad ku maraysaa waxaa weeye diyaaradda adduunka u dheeraysa intaa ma goyso xawaariheedu marka nabig sal slam asagoo cisho tukaday sanadkii tobnaad ee hijrada inuu bacdahu yahay baa loo badan yahay waa mukhtalaf habeenkii nabiga la dheelmiyey iyo sanadkuu ahaa iyo bishuu ahaa iyo isbuucuu ahaa iyo lama hayo waa lama hayo waa ka leylat اlmawlid oo kale wey in leylat اlmawlid iyo leylat اlisraa wاlmicraaj oon wax xukumo sharci annaga uusan nagaga xidhnayn oo cibaado ah ama tacdiima ama buunbuunin ah ayaad halku garanaysaa leanno maalmaha iyo awqaadda iyo xilliyada axkaam sharci nagaga xidhan tahay ilaahay baa caddeeya nabigaa sharxa mucayana macruufa shahiira bayna almuslimiin weeye waxaa loo qariyey wax nagaga xidhan ma jiraan habeen ilaahay nabiga karaameeye weeye nabiga mukaramaa ah dhashay habeenka leylatulmowd yakfi intaasa nagaga filan wax kaloo nagaga xidhan lama arko adugu laakiin inay sana alcaashira ahayd wixii ka dambeeyey baa loo badan yahay sheekha fak allahu asra alqaabic fii sujuuni ali sacuud sheekh maxamed risqi tarhuni asagu wuxuu leeyahay markaan ururiyey aathaar iyo riwaayaad iyo jamci duruq aan sameeyey waxaa ii soo baxday in uu nabiga la dheelmiyey sanadkii tobnaad bisha rabiic alawal labiyo tobankeedii habeen isniin ah inay isniinta iyadoo ay sugan tahay o nab habeen isniin la qaaday oo iyadoo riwaayadba ku yimid isniin waa maalinka aan dhashay waa maalinkii la dheelmiyey waa maalinka qur-aanka lagu soo dejiyey waa maalinka aan dhiman doono intuba ahaar badan baa ku timi macnaha ay xadiis dhowra ku yimid laakiin qadiyada bishii iyo habeenkii baa lasku hayaa bitadiid ma labiyo tobanba ma koobiy toban ma saddexiy toban laakiin ka maalin ahaan usbuuca inay isniin ka ahayd ahaar badan baa caddaynaysa adoo khilaaf badan baa ka yaala culmada intooda kale waa ka gaabsadeen oo wax sugan ma jiray leeyihiin laakiin wadaadka aad bu iskugu dhibaa inuu wax taxqiijiyo weliba aaaarta siirada wakhtibuu ku bixiyey jazaahu allahu khayran ayb markuu cabdilmuxsin cubaykaan uu naqdiyey baa la xidhay waxaa li maxaa hawshaa ku geliyey cabdilmuxsin cubaykaan shaydaanka reer sacuud baa wuxuu yidhi hadda joogee muftiga reer sacuud ee shaydaanka ah alibaaxi ayaa wuxuu yidhi muxuu aha ciraaq waxa ka socdo waa fitna jihaad ma aha reer ciraaqna waxaa laasim ah inay ateecaan iyaad callaawi iyaad callaawi waa amiir bayca sharciya leh maraykan inoo magacba la soco hata ayib waa mustacmirkii waa murtadkii maraykan inoo keeneen waa in la adeeco waliy amr waliy اlamr waliy اlamri dambe eber naga dhigay meeluu u socday meel socday ma taqaanid culummadii marka naqdiyey buu ku jiray rag badan baa ninkaa weeraray oo abxaad ka qoray oo maqaalaad ka qoray maqaalka u xoog badan asagaa qoray wadaadkaa qoray maqaal qawa ilaa yowmina hada manshuur fi lmawaaqic alislaamiya ayuu qoray oo ku naqdinhaya uu kaga hadlaya jihaadka axkaamtiisa xilligan xaaliga wuxuu yahay wadaadka fatwadiisu inay mabniya calaa hawa wa shahawaati اlmuluuk ay ku dhisantahay diin ay suqu ku lahayn qadaayaadku xujaystay oo qadiyatu yuusuf muxuu ahaaye maca meliki misr qadiyatu najaashi aad buu naqdiyay meel buu kaga soo hadhay marka dowladdu waxaa tii ninka haddaan la qabanin dhib buu soo wada dhab xabs baa lagu tuuray ilaa yomin hada lama hayo meeluu ku dambeeyey labaatan iyo shan caruura iyo hooyadii carurtiisii ayaa sacuudiga hadda jooga iskaga rafaadsan hooyadii baa maal baryootamayso waayo toddobaatan jir waxaan codsanhayaa wiilkayga mar in la ituso inuu dhintay inuu nool yahay nimankaa shayaadiin weynankay qabtaan lama arko ilaa uu toobad keeno tubtu cani iltawxiidi waalislaam wa ila alkufri waaaquud ila ilaa la dayn maayo wax lagu yaqaana way ree al iska ilaali nimay qabteenoo saaliman soo baxayna ma jiro ninkii darhad noogu yimid eh, nairobi cabdilcasiis ali soo garan maysaan axmed risaaladii qore taqriir alqur'aan alcaiim ya masaajidka soma imanahade halkii idinku muxaadaraynaya markii la ogaado inuu masatulwalaa walbaraa meel ada ka taaganya dhab baa la siiyey cabaar baa la baquujiyey waran waan toobad keenay sii daaya adeecadda tag baa layidhi idaacaddaa la keenay waa kii ka hadlayay maalmo dhan muxuu ahaay qanaadka magaciis muxuu ahaa iqra miy mase almajdi buu ahaa iqra almajdi baa la keenay marka waa kiina caydhsanhaya intaas mujaahidiinta iyo masatulwalaa iyo gaalo dhanba difaacaya nafsa shay dhab baa la siiyey mxuu shacaaid qarni waa la buquujiyey waran tubtub waa la sii daayey salmaan baa la qabtay buquuq maxaa la waan tubt waa la sii daayey wax la yaqaana wey nimanka waad baran doontaa ree sucud taqaanaan barasha idinku dhimane ayib waxaa weya waa qoom usra fircawniy usradan ayada cabdilcasiis wax ka bilowda ka dambeeye shayaaiin weeye waa laga helaa nin iska saalix laakiin aqlabkood aan ka hadlaynaa almuhim eh, waxaa kugu dambeeyey waxaa la qabtay sheekh cali khudayr sheekh xamuud alkhaalidi sheekh naasir alfahad dhab baa la siiyey aad baa loo garacay waa la jilciyey waa la jilciyey waa la waday marka waxay dhawaan toobadkeena hana la geeyey idaacadaha tiifigaa la keenay tiifigii markay wixii reer sacuudi ay u soo dhiibeen ay sheegeen baa yaa la yidhahda warrama ma fiicantiin wixi aan sheegnay been baaba yidhahdeen wixii idaacadda aadna geyseen waa been idabdarra ahayd mukrahiin baan ahayn waa kalaam kharaja can ikraahin wadiraar waxaan aaminsannahay wax nagu soo xidheen ku noqdaale aminka waa ku jiraan aminka waa ku jiraan nimanka mujaahidiinta ahlu tawxiid watadxiya ah ayaa ree sucuud markay qabtaan oo buquujiyaan intii la keri waay la soo daayaa laakiin wadaadka xoogow sidaanako tunjigu ku fadhiya iska muxaadarayn jira iska farajilcsanaa dhabta horeba boqoqda hore wuu toobadkeenhaya wax la ogyahay wey hawsha dib u raaca sheekh cabdilcasiis almiqrin baa la qabtay waad garanaysaa wuxuu qaatay toban sano wax ku dhowbaa sujuunta ree al sacuudiya etoobiya udhexeeyey lix toddoba sano ayb waa laga samray waagi dambe suujahad ayagaa dilay waa dhow kay dileen garanaysaa sheekh yuusuf alciyeyri almujaahid ashaab almujaahid nafsa shay raggii ku soo dagaalamay afghanistan jejniya bosniya qawqaas ka soo dagaalamay iyo caalam islaami iyo soomaaliya meelo badan tegey si kastoo loo boqoojiyo maa yatanaasaluun ma ytanaasau laakiin asxaabu dolaaraat wariyaalaad iyo rawaatibta shahriga iyo cumad la feeray ragga ku caanbaxay buquuq basaa ku filan in la yarhuuya ku filan xaqiiqadaas waa inaad ogaataan wey lan ninkan wuu soo jeexay waa nin soo gubtay waxaan waa garanaya waddo u maray weeye ninkii mooyahay marka uu hadlaba in lagu soo dhoweyn sacab iyo mashxarad iyo wuruud iyo ashaar ninkaasaa buquuqda ay dhibaysaa ayb qaalihuushad in la jira odhan jira somaaliya la yaqaana qaalihuushad baa ku filan keliya godkii in ugu rida misaa ku filan ciyaadan billah nasal allah salaam imtixaan weeye sijnigu ninkaan ninka dhamiyun baa garanaya laakiin waxay u baahan tahay adkaysi badan kam baa sheekh abu maxamed almaqdis imisaa la taabtay aye imisaa la xidhay meel imisu sanuu qaadanaya cimrigiisa xadhig buu ku dhammaystay labadan sanuu nafisaa waa lagu celiyaa sheekh xaamid alcali imisa goor baa la xidhay raggaani waa rag soo gubtay ragga asxaab almabaadi meel bay taagan yihiin laakiin kuwa annagu haddana hayste culma iska kaaga dhiga maya maxaa u sheegi weydaan waan cabsanayna xoogow ninkii maanta hadla qab wey nina intii qab la siiyo oo godod lagu rido oo lacalacah laga garaaco cidyaha laga siibo oo timihiisa lagu binsad ayib ama la dhexgeliyo waa eh, mxuu aha baraag maansa ah oo koronto leh ama biyo qabo habeenbar intii la geliye lafyo lidba la kala bixinayo dhaqaaqi maayo ayb raggaan hawshaa ku fiicin ayagu ahlulcilmi walkitaaba ahaa ooma adkaystaan cilmiga maanta ujeetaan ka hadlayna kama dadka hore ahlukhayrkaaye zuhaadda aye cilmi iyo aqoon iyo camalba lahaa ee ummadda alle ku badbaadin jiray almuhim haddii ilahay ku imtixaan allaha kaa badbaadiye adkayso haddaad adkaysan weydo isdhiibto ummadda runta u sheeg hakhayaymin been ha noo sheegin hana madalluufini waxaad tirada waa lay jilciyey waxaana xoog baa layga keenay khalad bayn ahay annaga maslaxi iyo xikmo iyo been aanu shuqli ugu lahayn waxaa noo saara ilahay ka cabso ayib dhibkana haysa taas wey uma usriya nabigaa la dheelmi birasuulilahi bijasadihi cala asaxiix salafku rag badanoo ka mida ragga iyo aan farakutusoon badnayn bay nabiga ruuxdiisii baa la dheelmiyey naftiisii baa la qaaday jiskii lama qaadin asawaab aldaahir fii kitaab illaah weliba sunadana ku cad ee salafku ay u badan yihiin dad yar oo ayagu aan fara ku tiraysa khilaafan muctamin ba ku jire nabigu waxaa weeye waa la dheelmiyey yaqdatan baa lagu dheelmiyey bijasadihi wa ruuxii macan ayaa la qaaday min almasjid اlxaraam baa laga qaado maka ilaa beyt اlmaqdis baa loo qaaday qur-aankuna hawsha israhu ka hadlay micraajkana sunada ka hadashay subxaana اladii asraa bcabdihi leyla min almasjid اlxaraam ilى اlmasjid اlaqصى aladii baarakna xawlah maxaa loo qaaday linuriyahu min aayaatina ina huwa samiic اlbasiir ayib idan ilaahay aayaadkiisii mucjizaadkiisii awooddiisii cilmigiisii samaawaadka malakuutbaa lasoo tusahay markaa nasanaba alla wixii dhiba ku gaaray kaga nasan le hawsha iyada ah ayib waana maanta lagu caleemo saraya si dhammaystiran xukumkii u weynaa salaada lagu dhiibhaya raakiban asagoo saaran ila alburaaq ayib ilaahay subxaana wa wuu ka qaadi karaa min masjid alxaraam si toos ah ayib laakiin haddii nabiga beyt laga qaado masjid alxaraam oo cirka si toos ah lagu sii qaado oo hadhow uu soo noqdo oo waagu markuu baryo uu yidhaahdo xalay waa lay dhilmi xaggee cirkaa la isii qaaday qoraysh way rubbeeninaysaa waxay ku dodanna ma hayaan war hana weerin bay odhan hayaan laakiin waxaa la rabaa meelay qiil ka heli karaan kana doodi karaan hadhowna xujada ku qumayso in la keeno baytulmaqdis way yaqaanaan inuu fog yahayna way yaqaanaan in bil sii socod iyo laba bilood baa lagu qaataa shahrayni kaamileyn faraska ninka wata ama gaadidka wata ama lugaynhaya bil buu sii socdaa min maka ilaa bayt اmaqdis bilow laba bilood nabig wuxuu badan cishaa lay qaaday waana kan xalayn waxaan dhex baryey markaan dhex joogay waxaa la gudbu noogu jiraa baytulmaqdis way ogyihiin weliga nabi uusan tegin xogtiisa way hayaan ayaguna waxaa ka mid a ah rag soo arkay oo ganacsi u tago yaqaana gudbu ku jiraay waxaa weeye inoo imtixaana imtixaanka inti loogu baaso inay jabaan baa raba isdhiibaan oo mucaanidkooda u cadaaday iyo muwaafiqooda la kala baxo laakiin kacbadaa laga qaaday cirkaan aaday meel laga gala ma laha waxaa un la gudba inay beeniyaan haddee ninka mumina fiicana wuu rumayn horaanba ayib laakiin munaafiqii afan mucaanidkii horaanba mukadibka ahaa uba ka sii dari ha maadaad keentayba anaaba lay qaaday horaan baan kugu dulqaadanay cirkaa layga soo warramaayo oo waxaybaa igu soo dagaan kugu dulqaadanay maanaaba la iqaado cirka lageeyo lasoo celiye baad haddana yaad keentay waxaad rabaa dhulay garan karaan masaafadiisa garan karaan inta lagu qaadan karo baaxadiisa fogaanshihiisa tilmaamihiisa yaqaanaan baa loogu dhiiba nabiga loo qaaday aaniyan xikmo kale ku jirto e, tacdiim beyt اlmaqdis iyo masjidkaas ayaa la tusaya muslimiinta inuusan ahayn beyt mahjuura oo ilahay buyudiisa karaamaysan ka mid yahay lana ziyaarto lana booqdo haddii markaasi loo dhow yahay wey ya saasa la doonay marka habeenka nabiga dhufmay badan baa lasii mariyay waanu gaari doona insha allahu tacaala marka xikamkaasa ku jira raakiban asagoo saaran buu nabigu loo dheelmiyey maka laga dheelmiyo oo beytulmaqdis loo sii qaday cala alburaaqi waa daaba fowqa alximaari wa duuna albaqli sunadu saasay cadaysa waa daabad afar adin leh muxuu ahaayey soomaalida waxay sawirtay mxuu ahay gabadh weji quruxsan oo geenya ah. waxa waa sheekabaraley wey waa dhaqan yahuud iyo hindi iyo baktigeedu wax jira ma aha ayb inay qaarka hore ka ahayd gabar quruxsuma timadhaadheer oo malaa'ig ayb garbaaba leh oo duulaysa xaggana xag kale geenye iyo faras ka ah howlaha waxaynugu iska sawirnay wey ayib waxaynugu sawirnay waxsanlabaa daaba inay ahayd nabigu wuxuu tilmaamay oo ummadda u sheegay dameerkana ka weyn baqashana ka gaaban ayib laakiin aad u kala jiidno dhabar dheer ayib nabigu wuxuu caddeeyey markay ordayso ay duulayso ay kacayso dhulka buuraha markay marayso jeyihdu way gaabanayaan markay buuraha marayso jeyihdu way gaabanayaan markay dhul doha ama deexa marayso oo hoosena lugihii baa dheeraan marka waxay ku socotaa hal leebel ba ku socotaa diyaaradda marka la kiciyo hawada ka baxdo gaadho muxuu aha fiidka u sarreeya soo lama fadhiisiiyo oo si saana uma socoto oo biyaha dhagan karto shaha cabbi karto waxba usan kaa daadanayn waxaa rabaa inay si saani ah aysan kadlaynin oon jagjag iyo saalto iyo midna aysan yeelanin marka hal leen bay ku ordaysaa markay meeshu hoos u dhacdo god noqoto lugtaa baxaysa iyadoo xawda ku socdo lugta dheeraan lugtay marka dhigaysaa isma bedelahayo hadday taag soo marto lugaha gaaban halkan iman hayaa marka ayar bay dhigaysaa marka waa awood rabbi subxaanahu watacala idinku fahmi kale maaha dhulku hadduu gowdyahay lugaha u kala baxahay oo dhowr bitir baa ku darsamahayay hadduu dhulku dheer yahay uu soo dhawaado oo taag yahay murtaficaad laguhii baa gaabanay sunadu waa cadaysa intaasba oo dhanba marka suxbata jibriil raatiban cala lbiraaq suxbata jibriil ay musaaxiban lijibriil nabigoo la soco jibriil jibriil buu yaa raacay asagaa u qabtay u qabtay mxuu ahaay xakamaha u qabtay lijaanka u qabtay markaasay markuu nabigu yidha dhabarkeeda taabtay bay gilgilatoy diintay markaasaa jibriil wuxuu yihi nabi maxamed baad waxaan ku samaynaysa weligaa kuma fulin buu i axadu akrama cal allahi min ayb axad akram cala allahi minhu kuma fulin iska ilaalibaale markaasay isku naxday oy galbiya noqotay na way istaagtay waa garanaysaa makhluuq macbuud rabbi addoon wey ilahay caabudaya oo macbuud eh, muxuu caabid lirabbihi ah waa garanaysaa marka la yidhi addoonkan maanta ku fuulahaya ee ku gaadiidsanaya wa akramu lkhalaa'iq cala allahi iطlaaqan waa isdhiibtay mar dambe maysan dhaqaaqin marka nabigu wuxuu ka qaatay uu ka raacay mm, mm, maka bayt اlmaqdis tiir weynoo lagu xijiyey fardaha malaaigtu ambiyadu ku xidhan jireen baa lagu xidhay tiirka de meel lagaga xidha la waa jibriil baa farta ku muday derbigan weyn wuu duleeliyey fartana ku duleeliyey dhagaxi weynaa xadhigaa meesha laga geliy waa lagu xidhay waa laga tegay iyadoo ku xidhan kadibna nabigu salaan rabbaani u fuulay curija saas weeye duwaybadii muxuu ahay buraaq halkaasay ku hadha iyado jibriil nabiga israacay ayib suxbata jibriil calayhi الsalaatu wasalaam fanazla hunaaka meeshaasuu nabigu ku degay oo baytlmaqdisaba ku degay markuu nabigu kacayba waxaa la sii marayey madiina la mariyey riwaayadka caddeeye saxiixada madiina la mariyey deg baa le ku deg ku tuko markuu tukaday baa le ma garanaysa meesha ku tukatay ragcatayn bay ku tukay isaga jibriil markaasuu garan maayo haadihi tayba lagu hi waa muhaajaru ka wey daybo weeye ayadaadna kusoo jiran doontaa daabadii baa lasii raacaadana cabaar marka la socday oo ay kacaysay baasha habeennimo weeye ayaa la yidhahda nabi maxamed waanu degaynaa maxaa ku tukanaynaa waa la degay fa salla ragcatayn ma garanaysaa meeshan may beytu laxmin weeye sheekmuqayin asagu wuu diidi doonaa uma sugna odhan lakin inay sugan baa xoog badan beytu laxm weeyaana ku tukaale maxaa yeelay waa meesha nabi ciise oo ku dhashay caafu intaan beytulaxm aan la gaarin wax lasii maray eh, turuq marka wax yar lasii socday baa deglaydu wuu degay nabigu ragcatayn buu tukaday isagii jibriilba markaasna ma garanaysaa meesha maya waa meesha nabi muuse lagu caleema saaray shajaradii ilahay uu kala hadlay wey ambuurika man fi naari waman xawlaha meesh lagu yidhi weeye la soca maqaamaadkii ambiyada iyo ilaahay ku caleema saaray baa la marinhayaa ragcatayn buu tukaday waa laga qaada haddana beytulaxam baa nabigu ku degay oo ku tukaday waa loo sheegay in nabi ciise walaalkii meeshu ku dhashay ay tahay qiimaha badnayd waa ka tegey baytulmaqdis baa ku xigtay afartaa maraaxil buu nabigu sii mara sal slam wsallaa biاlanbiyaai imaaman ambiyadiibuu nabigu tujiyey asagoo imaam u ah ambiyadii ayuu tujiyey ayb markuu masaajidka nabigu tegey ragcatayn buu ku tukaday wax yar kadib markuu joogay ayaa ambiyo badan iskugu yimaadeen nabi muuse ibra mxuu ahaa ciisa ambiyadoo dhan baa isu yimid kadibna intaan la dhaqaaqin uu aan nabigu alla qaadin ayuu ambiyadii tujiyey riwaayad baa tilmaamaya riwaayadna waxay tii markuu nabigu soo noqday kadib ee lasoo calayma saaray ee salaahi lagu soo waajib yeelay isagoo mukaram min cindi illaahi ayuu markii dambe noqodkii dambe ayuu tujiyey labadaa ra'yiba waa la sheegaa ayb marka ra'yiga hore ee markuu nabigu suu socday buu tujiyey ah baa loo badan yahay warabaa alburaaqa daabadii buu ku xidhay bixalqati baabi اlmasjid masaajidka albaabkiisa tiir ku yaalay buu ku xidhay ayb waqad qiila waxaa la baytulaxmi uu nabigu ku degay waa qaryadii uu ku dhashay nabiylah ciisa calayh isalaatu wasalaam wa sallaa fiihi ragcatayn buuna ku tukaday baa la sheegaa walam yasixa dalika canhu albatta arrinkan nabigu marna kama sugnaanin buu sheekhu leeyahay ayib laakiin saaxiba oo asira dahabiya tarhuni mujaladka labaad boqol toddobaatan laba asagu baxdiba ku le waana sugahaya qadiyada ayada ah ayib waa nin fanigaani adugu kuleh baac kula weeye baac kuleh aduga alxaafid ibn xajar wuxuu rajaxaa nabigu intuu soo socday buu intuusan aan la dhoofinin cirka loo sii qaadin buu tujiyay ambiyada ibnu kaiirna asagu wuxuu maraa bacda alcawda inay ahayd ayuu maraa uma curija nabigu waa waxaa la dalacsiiye wey curija waa wixii kor loo fula tacriij ayib wixii kor loo qaado wey assucuud baa loo jeedaa marka socodka hore isrihii hore ayay buraaqadu nabiga waday halkaasay kaga hadhay riwaayad baa weliba ku cad in sallaan nabiga loo taagay sallaan dheer oo rabbaani ah ayaa nabiga loo taagay markaasu ku fulay ku tegay jibriil asagu waa duulahaya nabiga kaas raacay ayib salaamuhu haddi midna waa la fuulaa midna waxaa weeye waa mid kula ordahaya haddaba baniadamku waad aragteen midna adaa ku socon oo waa taagan waa haabit midna waa yataxarag isagoo aad fuulayso iyo haddana ordahaya haddaad istaagtan ku kaxaynhaya marka salaam orday nabiga la saara laga yaaba hade ilahay baa awood ale subxaana wa tacaala wax la qariibsada ma uma curija bihi nabiga mxuu ahaa loo sii qaaday tilka leyla habeenka asagaa lala fuulay cirka lala fuulay min beyt اlmaqdis baa lagala fuulay ilى samaai dunya samada soke cirka soke fastabtaxa lahu jibriil jibriil baa yidhi hanaga fuura khaasinki sama kasta albaab bay leedahay iyo horjooge malag baa jooga yaad ahayd hebel hebel baan ahay hebel baan ahay cafwan ayib maxaad u socotay aniga waxaa la idma inaan soo galo eh, mxuu ahay eh, samadan soke yaa kula socda man macaka muxamed ma loo idma ha soo gala albaab baa laga furay waa qiiq fadhiye sheekabarida waa howlaha asxaabu saynis waxaan jirinba meesha ku haya albaabay leedahay malaaig baa jooga ninka u dhawaada hadee bilaa idni wax geli kara mala qiiq yaa kaa celinaya adugu fastaftax lahu jibriil jibriil baa naga fura fafutia lah waa loo furay fara'aa hunaalika aadam ababashar aadamu nabigu meeshaa ku arkay nabiyulaahi aadam oo dhanka midig markuu fiirina ooyahaya ee farxayo qoslahaya markuu dhanka bidix eegana ooyahayo kusoo baxay nabigu jibril jibriil maxaa ku dhacay odaygan muxuu ahaa waa aadam bale abulbashar aabbaha wey waa la baray waa nabigu soo dhawey marxaban bilibni asaalix wanabiy saalix baa ku yidhi wiilkaygii fiicnaayo soo dhowow nabigay wanaagsanaayo waa dhawey waa la salaamay kadib aadan waa la dardaarmay wiilkiisa laakiin jibriil buu nabi jibriil muxuu duqu la ooyahaya markuu xagga fiirina u ooyahay u farxaaya markuu xagga eegana u farxaaya wuxuu ihi arwaaxdii awlaadiisa wixii ahlu ah ayaa dhanka bidixda ka jiro u arkaya markuu bidixda fiiriyo dhanka midigina arwaaxdii ummaddii carruurtiisii ka farcantay ee ahlu khayrka ahlu jannahabaa joogo markuu jannadoodii wanaagooda milicsado arkana wuu qoslahaya waa farxaya xaggana markuu arkana waa ooyahaya waa waalid wax wey kulligii la waalid budin yahay waa aabbo wey marka cadaabkiina iyo naartiina way dhibaysa waa ka ooy waa ka ilmayn wanaaggii iyo khayrkiina waa ku farxay waalidoo dhan baa saahadi duuba nabigana ka wasii daran fasalama calayhi aabihim nabigu salaamay faradda calayhi salaam salaantiibu wa raxaba bihi nabigu soo dhoweeyey wa aqara wuxuu qiray binubuwati inuu nabi yahay buu qiray wa araahu allaahu ilaahay wuxuu tusay nabigu xilligaa eh, habeenkaas arwaaxa asucadaa'i can yamiinih wa arwaaxa alashqiyaai can yasaarih ilaahay baa nebigiisu tusay arwaaxa asucadaa intii liibaantay ruuxdoodii oo dhanka midig aadamka ah wa arwaaxa alashqiyaai inta ayaanka darayda ahlunaarka ahi ruuxdooda naftooda ilahay tuso can yasaari yasaari aadam weye uma curija bihi ila asamaai aaniya cirki labaad baa nabiga loo sii qaaday nabigu riwaayaadka caadi sugan wuxuu ku caddeeyey dhulki iyo cirka waxa udhexeeya shan boqol oo sano faraska dheere inuu u socdo shan boqol oo sano ayaa faraska dheereey u socdaa ee ka cahayo ayib farasku markuu dheereeyo saacaddii wuxuu gooyaa wuxuu gooyaa baa leey konton kilomitr konton waxaa ka dheereeya bahalkan haramcadka la yihahda ama muuq shabeelka asagu saacaddii siddeetan kilomitr buu gooyaa balaayo waa baabuur balaayo kale wey asagu ayib goroyadaa boqolkii saacaddii lixdan goysaa le lixdan toddobaatan bay jirtaa almihim faraska dheereey qoobyaraha ee xulaybaalka feedhaha weyn ee dususha badan lama rabee konton buu cagacagaya lixdanna waa waxy marna waa marna wuu daalada marna waa ka cahaya almihim faraska noocaasa wuxuu u soconayaa dhulka iyo cirka shan boqol oo sano samo kasta waa shan boqol oo sano toddoba samo oo tiibo shan boqol oo sano meeqa wey saddex kun iyo hmm? saddex kun iyo shan boqol oo sano loo socon lahaa fii laxdatin buu nabiga ku gooyey habeen saacado yar ayib markaasuu maka kusoo laabtay riwaayaad kale waxay tilmaameen nabigu furaashka laga qaaday oo kuleelkiisa weli aan qaboobin buu kusoo laabtay markaad gogashaada ka kacdo way kulushaha ile huurkaadi iyo ku dhacay iyo naqaskaadi baa ku baxay markaad saacada ka maqnaato dabayl baa ku dhacday iyo qabow waa qabowda waa caadi bay noqotaa furaashka oon weli aan qandic iyo diir mxuua kuleelkii aan isaga bixin buu nabiga kusoo noqday baa la sheega hawsha ilahi baa iska le subxaanahu wa tacaala ayib ila waba kuma aha hawshaas lahu uu u furi dalba naga fura buui albaabkii labaad ee samadii labaad fara'aa fiiha wuxuu samadaa kusii maray yaxmnu zakariya wa ciisa ibna maryam ciisa ibna maryam iyo yaxmnu zakariya oo ilmaha bareed ah labadu hooya walaalo ahayd ayb ayuu kusii laba nabi ah falaqiyahumaa waa la kulmay wasalama calayhima nabigu waa salam faradaa calayhi salaama bay u jawaab waraxabaa bihi nabigay soo dhoweeyeen wa aqara waxayna qireen binubuwati waxay ku yidhahdeen marxaban biاlakhi الsaalix wالnabiy الsaalix walaalo weeye hadi fi اddiin wa fi الrisaala wa fi الnubuwa bay walaalo ku yihiin waxay ku soo dhoweeyeen marxaban biاlakhi الsaalix wالnabiy الsaalix meeshuu aadam lahaa marxaban biاlbni الsaalix wالnabiy الsaalix ila waa wiilkiisi weeye asaga dhalay waaqara waxayna qireen binubuwatihi uma curija bihi nabiga haddana waa lasii qaaday ila asamaai athaalia fara'aa fiiha yuusuf calayhi salaatu wasalaam nabigaasuu ku arkay misanada saddexaad oo la siiyey uutiya shadr alxasan mxuu aha alxusn qurux meelay ku timaadiyo wanaag oo dhan baa la siiyey waa salaamay waa soo dhow marxaban bilakhi saalix wanabiy saalix ayib lianna lukhuwa ka horeysa mxuu aha nubuwada فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوتي ثم curija به إلى سmاء sheekh waa khulaasaynhaya fara'aa fiiha idriis warafacnaahu makaan caliya nabi idriis bu meesha nabig ku arkay oo asna waa soo dhoweeye marxaban bilibni bilakhi الsaalix wالnabiy الsaalix buu asaguna ku yidhi dad ba waxay tilmaamaan sulada nabiga inay idriis soo martay oo abtirkiisa uu maro taa waxaa diidaysa dhoweynta idriis soo dhoweeyey nabiga wuxuu ku yidhi marxaban bilakhi الsaalixi wالnabiy الsaalix haddii nabigu uu ka farcamo idriis oo afarkiisu soo mari lahaa ibni buu odhan lahaa sidii ibraahimba uu yidhi ayib fasalama calayhi waraxaba bihi wa aqara binubuwati uma curija bihi ila asamaai alkhaamisa fara'aa fiiha wuxuu ku arkay nabigu haaruuna ibnu cimraan calayhi salaatu wasalaam buu ku arkay fasalama calayh waraxaba bihi waa soo dhoweeyey wa aqara binubuwati nebinimadiisii buu qiray ayib asaguna sidii buu ku soo dhowey marxaban bilakhi saalix wanabi saalix waxaa laga qaatay culimadu leeyihiin fiq ahaan ruuxa muslimka walaalka markaad soo dhoweynayso in taytalka uu wato aad ku soo dhoweyso ayib hadduu sheekh yahay hadduu ugaas yahay hadduu qaraabo yahay hadduu walaal yahay ayib hadduu muxuu ahaaye gacal kale yahay magaca uu watay uu kaa mudan yahay iyo waxaad wadaagtaan adoo ku xurmay baad kusoo dhoweynaysaa marxaban biاlakhi saalix wanabiyi saalix laakiin waa inaysan ninkaa aan isbaashu aysan aafaynin baa layidhi inagu ambiye ma rasulla ma nihine waxoogo yarka wayna aafaynhayaaye waa ninka aan laga baqaynin in madxigaas iyo tanaagaas iyo tarxiibkaasi uu cujbi iyo kibir iyo uu ka qado ku fidnoobo ayib intaasa laga soo reebahay <clears throat> faslma عalayhi waraxaba bihi waaqara binubuwati uma curija bihi ilى الsamaaءi الsaadisa samadii lixaad baa nabiga loo sii qada falaqiya fiiha muusa bni cimraan bacdu riwaayaatna asana saabica muuse inuu joogay bay tilmaamaan laakiin riwaayada waxaa xoog badan tilmaamaysa muuse inuu saadisada joogay saabicadana ibraahim uu joogay calayhi الsalaaةu wasalaam faslma calayhi waraxaba bihi waa salaamay waana soo dhoweeyey markii la sii mariyey ayuu nabi muuse waa ilmeeyey waa ooyey markuu nabigu yihi marxaban bilnabiy saalix bilakhi saalix wanabiy saalix oo nabigu saa u dhaqaaqay iyo jibriil ayuu mira ayuu ooyo ilmeeyey nabigaa yidhi muxuu jibriil la ooyahayaa jibriil muusuu ohayaa wuxuu hi waxaan e, lu ohayaa wiil iga yar oo gadaashay la soo saaray ayaa ummadda asaga rumaysay jannada geli doonta waxay in badan ka badan tahay ummadda aniga rumaysa jannada geli doonta buui nabi muuse asagu inay atbaaciisu bataan oo asaga inta rumaysa ay ka bataan waxaa lagu tartamaya shacabka jannada gelaya marka wiil iga dambeeyey oo ilaahay karaameeyey ayaa malaayiin iyo balaayiin min ummatii oo rumaysay baa jannada gelaysa aniguna oo inta ka cimri dheeraa oo ka ummad badnaa oo intaas mxuu ahaa ka awood badnaa ayaa ana ku guulaysanay ummad intaa leeg inay rumayso aaniyan ma mooday nin buu ilaahay isu ii karaamay dabaday axad lamid ah inuusaa u karaamayn doono aniga karaamada la isiiyey markaasuu hadalkaasu kor udhigay hadalkaasuu nabi muuse kor u dhigay nabigaa wuxuu yihi muuse ma rabbigii yuu la hadla yuu canaananhaya horta oo la hadlaaya jibriil wuxuu yihi ilahay buu la hadlahayaa uma ilahi hadal kor ogu dhigahaya jil wuxuu ihi ilaahay muuse wuxuu ku ogyahay inuu abicad kulul yahay ka socaly ha u bixin qad calima allaahu min muusa xidatahu ilaahay wuu ogyahay xidadiisa kulaylkiisa muuse waa xadiid buu ahaa ayib marka hawsha waa lagu ogyahay nabigan bale waa dhaqan lagu ogyahay hawlahaadu ka bax ina mari waa la dhaqaaqi ayib ruux haddii dabeecadis lagu ogaado muhiim jiddan wey oo darga aysan isku meel kuu joogin marka hadalkanu kor udhiga haye iyo hala yaabin baa le muuse waa dabci uu leeyahy ilahayna ku og yahay rabbiga abuuray baa ku og rasuulla ka dhigtay iyo nabi ayib dhibsa ma laha leydi adugun hoos udhig hadalka fasalama <clears throat> falaqiya fiiha ibraahim cafwan cafwan maxaan ka booday wa aqara binubuwatii jaawazahu markuu dhaafo nabigu tallaabay muusa bakaa muusa faqiila waxaa l ma yubkiika maxaa kaa ooyinaya qaala abki waxaan la oyahay yaabu lana hulaaman nin dhallinyaro ah oo bucia min bacdi nabigood markaa konton jir wey waa yaryahay hulaam wey marka loo fil ninka toddobaatan iyo sideetan marhaya konton jir meelahaas wey taqriiban waxyarbaa u dheer hadduu wax u dheeryahayba lianna hulaama bucia min bacdi yadkhulu gadaashay lasoo saaro iga dambeeya ayaa yadkhulu aljannata min ummati akharu mima yadkhuluha min ummati jannada waxaa ka gelaya dadka isagoo rumeeyey in ka badan intaaigrumaysay uma curija bihi ila asamaa saabica saa nabigu waa in badan ka dardaarmay ha la guursado oo ha la tarmo oo ha la dadaalo maxaa yeelay maalinkii qiyaama um, ambiyadu waxay iskugu tartami doonaan iskugu faani doonaan ninba walba ninkuu ka umad badan yahay fa inii mukaahirun bikum اlumama ywma alqiyaama ayb uma curija bihi ilى samaai saabica sama saabica la tegey falaqiya fiiha ibraahima ibraahim nabigu kula kulmay fasalama calayhi waraxaba bihi nabigu waa salaamay ayb waana soo dhowey ibraahim baa nabiga salaamay soona dhowey wa aqara binubuwati ibrahim wuxuu yihi marxaba bilbni الsaalix wاnabiy الsaalix waa aabihii da isagaa dhalay ayb ismaaciil buu ka farcay nab sal slm ismaaciil hada wayna ibraahim uma rufica nabiga waxaa loo kor qaaday oo la geeyey ilaa sidrati اlmuntaha geeskii lagu soo dhammaanaya almuntaha waa muntaha kuli shay xukumka xagga alla ka yimaada ayadaa la keenaa oo laga malaaigtu ay ka qaadaan wixii xagga dhulka ka taga ee malafaada iyo faylal iyo qadaayaada xalkaasaa la geeya ilahay uu ka qaadaa subxaana wa tacaala marka yantahi ilahi kullu shay wixii xagga dhulka ka yimaada u dambayn sama dunya aaniya saabica say u socoto halkaasay tegeysa xukumka xagga la ka imanhayay aqdiyada ilahay halkaasuu keenaya malaigtuna ka qaadaysa marka waa almuntaha waa bayna almakhluuqaati wاlkhaaliq meeshu ay ku kala baxayeen wey lagu kala baxay ayib uma rufica lahu nabigu waxaa loo kor qaado la tusay albeyt اlmacmuur beytkii la camiray waa kacbo fi الsamaai الsaabica fowqa الsamaai saabica ku taalla samada toddobaad korkeeda ku taalla waa kacbaة اlmalaa'ika beydkan ilaahay xaramka ee maka ku yaallo oo kale sida loo xurmeeyo beyd loo xurmeeyo weeye cinda almalaaika ay ku tukadaan maalin kasta waxaa ku tukada sabcuuna alfa malg laa yacuuduuna ilayha ila xata qiyaami saaca toddobaatan kun oo malag baa jamaaca ku tukata fii kuli yowm oon ku soo noqon ilaa adduunku rogmado ciidanka ilahay intuu leeyahay maalin alla keenaba wey maalin alla keen maalinkii ilaahay abuuray subxana ilaa yowmina haada ilaa qiyaami saaca sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag baa ku tukan waa teghayaan mar damba soo mari maayaan roondadoodoon la gaadhin ayuu adduunka rogmanaya soo noqodkay ku soo noqon lahay oon la gaahin kalkoodii baa adduunka rogmanaya wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu saa darteed baa riwaayad badan waxay ku sugnaadeen maalinkai qiyaama marka khalqiga laisku keeno oo banka la keeno waxaa lagu wareejin toddobaatan saf oo malaa'ig ah baa ku wareegsananaysa toddobaatan kun saf oo malaa'ig ah malaa'ig baa isku wareejin saf saf labaad mid saddexaad toddobaatan saf baa kugu wareegsan yaa badan marka dadka taaganaya dadkaas malaa'igtaa badan iskuma dhowo malaa'igtaa ka badan marka waxaa weeye ilaahay ciidankii subxaana wa taala rabbi baa garanaya intuu dhan yahay uma rufica lahu اlbeyt اlmacmuur uma curija bihi nabiga haddana waxaa loo siqaaday bihi ila اljabaari jala jalaalah jala jalaaluhu ilahay xaggiisa loo siqaaday beyt اlmacmuur waa la dhaafay oo sidut muntaha baa la dhaafay agga alla laaday fadanaa minhu alla u dhowaaday rasuulka xataa kaana ilaa uu noqday alle qaaba qawsayni qadara qawsayn aw adna qaabku waa qadriga ayib ilaa laba qaanso qawsaynkudwaa qaansada laftirkeeda wey waa diraac laba dhudhun ila rabbi u jirsaday nebi maxamed iyo alla subxaanahu wa tacaala ilaa uu nabigu alle u dhowaaday in dhan laba dhudhun buu u dhowaaday ama laba qaanso ayib aw adnaa bal adnaa ama ka dhowba ama ka dhowba intaa kasii dhow riwaayada ayadaa aad baa loo weeraraa wain kaana fi saxiix bukhaari riwaayada tilmaamaysa in nabigu alle u dhowaaday subxaanahu wa tacaala xataa kaana qaaba qowsayn aw adnaa ayadoo fii saxiix bukhaari ku jirta waa la weeraraa waa min riwaayati shariik aad baa loo weeraraa ayib laakiin bukhaari ikhtiyaarkiisa waxaa difaaca ninka la yihahdo mxuu ahaayey maxamed risq tarhuni aad buu u difaaca wuxuu le waa inaad sugan tahay shawaahid iyo mutaabacaad iyo aaaar badan buu keeno culmo badan baana sidaa mara ilaahay baana subxaanahu wa tacaala garanaya addoonku uu karaamaynayo siduu ugu dhowaan dhowaanshaha rabbi subxaanahu wa tacaala ownkiisa u dhowaanayo waa laba qaybood midna waa mutafaq midna waa mukhtalaf bayna ahli qibla midka mutafaqa ah waa addunuw almacnawi addoonku markuu tukanhayo ee ilaahay u khushuucayo u khuduucayo alla baryaayo rabbi u dhowaanaya subxana wa tacaala allana waa u dhowaanaya ilaahay biraxmati waاnnasri waاta'yiid buu ugu dhowaanaya addoonkuna bilmaxabati wاtaqarubi wاtaxabubi iley oo cibaado ah qalbigaadu ilaahay buu u dhowaanaya subxaana wa taala waa dhowaasho macnawi ah midna waxaa weye waa dhowaasho ficli oo ikhtiyaari oo u laabanaya ilahi subxaanaه wa tacaala afcaalahu اlikhtiyaariya ka nusuulihi wa majii'ihi wa dunuwihi iyo istiwaagiisi wixii la halmaala marka nimanka kulaabiyada iyo ashcariyada iyo ahlulbidca badan ee diida asifaat alikhtiyaariya aw alafcaal alikhtiyaariya falalka uu rabbi sameeya ku xidhan asaga mashiiadiisa iyo awooddiisa way inkireen nimanka ayagaa ama salafu saalix way ogol yihiin ilaahay marka subxaana wa tacaala siduu garanhayo oo asaga u cunanta buu ugu dhowaaday nabigiisa waa binaaan calaa sixati hadi riwaaya ayib nimanka diidana waxay leeyihin waxaa isu dhowaanhaya waa jibriil jibriil baa nabiga u dhowaaday horaanba wuu la socday mxuu sidii loo abuuray isagoo ah baa nabigu si fiican u arkay u dhowaaday marka danaadan aljabaaru waa khaa ee waadanaa jibriilu ila rasul sal slam oo waa dhoweeyey ayb marka nabigu wuxuu ku arkay jibriil laba goor buu ka arkay fii suurati alatii khuliqa calayha markana ka mida oo wada socdeen iyo mar uu maka ugu yimid oo arka isagoo duulhayo lix boqol oo garbaableh lix boqol oo baadad oo garbaab oo ku duula ah ayuu la kala baxay markaasuu dhanka bari buu u duulay wuxuu qariyey addunkao dhan buu qariyey qoraxdii baa la waay meel ka baxda intuu lege weynankiisu ayb qoraxdii buu qarinhayaa magaga de oo sidii rabbi ku abuuray ah oo markaasi lix garbaab lix boqoloo garbaab wey baadadka shimirta ku dusho mataqana inta leegyihiin yararka ah ayaa malag lagu raba waaweynha de ilahay markuu saa u kacay dhankii baroo dhan baa nabig waaye buui bari oo dhan baaban waayey buu qariyey intuu leegyahay garbaabaha noocaas waxaa lagu taga in ku duulahade waa sidii ka duulay asamaa asaabica fircoon oo yidhi waan mxuu laa ilaaha ilaa ila ladii aamanat bihi banuu israaiil wa anam muslimiin intuusa dhamaynin baa laga gaadhay jaamicu tirmigan kusoo marray nab nabi maxamedow haddaad arki lahed maalinkan saan u duulay waxbaad arki lahed la cajaban asamaa saabica jooga yaa waxaan ogaaday buu i in fircown badda ilaahay ku halaagay inuu towxiidsana uu doonahayo oo dhawaaqo shaydaanku ummadda baabiiyey halkaasaan ka soo haday buu hadalkii uu bilaabay towxiidka isagoo dhammaynin baan dhoobaaf ka saaraybu sama asaabica saddex kun iyo shan boqol oo san in loo soco duulahayaa marka ilahi baa awoodda addoomihiisa garanaya qaabka awoodda ay leeyihin bani aadamkaas masaakiinta ah nabigu kii sal slam ilahi wuxuu idma inaan ka sheekeeyo malag lugihiisu ay ku taagan yihiin asama alard asaabica dhulka toddobaad bay lugihiisu gaadheen madaxiisuna waa maniyun taxta alcarsh dheerkiisu dhulkan uu dhaafay cirka labaad buu ka dhexbaxay saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad carsh raxmaan ayaa madaxiisu ku laaban yahay qoortiisu wax ku soo laabatay taxta alcarshi bay saa ugu laaban tahay waa malag muxuu ku wardiyaa subxaanaka maa acdamak wardigiisu iyo dikrigiisu malagga asaga ah subxaanaka maa acdamak ilaahu maxaa kaa weyn alla allo weynida malagga intaa la eg ee lugihiisu ay ku taagan alarda asaabica ceriyo dhula ka dhalabaxay oo carshuraxmaan harsanaya madaxiisu ee wuxuu ku wardinaya subxaanaka maa acdamak ilahi baa ugu jawaab maa yaclamu dalika man xalafa bi kaadiba ilahi wuxuu ugu jawaabhaya oo lagu jawaabi ama mala kale ama alla ugu jawaab maa yaclamu dalika man xalafa bi kaadiba cadamada iyo weynanka iyo awoodeyda adigu aad dareemaysa malagow adoo intaa leeg aad ka cabsanayso dadka igu dhaaranaya been igu dhaaranaya ma ogo la odhanaya walaahi bay sidaa tahay walahana yeeli walah waaba ciyaarba addoonkii malaga intaa la ekaana wuxuu leeyahy subxaanaka maa acdamak ilaahay awooddiisu iyo weynankiisu iyo jalaaladiisu waxay aadamuhu qiyaasi karaan ama qalbiga kusoo dhici karaan ma aha ayb fa awxaa wuxuu u waxyooday ilaa cabdihi maa markii halkaa la tegay adda salaad baa loo soo dhiibay salaad baa loo soo dhiibay konton salaadood waa kii muuse uu nabiga ku noqnoqday nabi muuse isagoo muxuu ahaaye jeclaa in ummad ka badan ummadda nebi maxamed isaga ay rumayso oo inta nebi maxamed ka geli ummaddiisa jannada in ka badan ummaddiisa ay ka gasho jannada haddana waa naasix amiina wey nabiga u naseexeey nabigo konton salaad watuso yaa ku soo noqday markaasuu ihi maxamedow rabbigaa muxuu kugu soo waajib yeelay calayka wa calaa konton salaadood wuxuu ihi reer banu israa'iil oo ummadaada ka xoog badan oo ka cimri dheer baan in badan anigu daaci ka dhac ahaa wa caalajtum ashadd almucaalaja waana kari waayey ummaddadaa ka tabar yar ka caqli yar ka awood yar ka tabar yar ka cimli gaaban buui ma xamili karaan konton salaadoode rabbigaa ku noqo fasalhu takfiif ilaahu iga dhih iga soo gaabi dheh nabigu marka nin tooxsi ma aqoonin jibriil buu firiyey jibriil buu yastashiir uu ka idan qaadanaya ka warran inaan noqo ilaa jibriil baa wadee oo nabiga eh, dhoofinayo qaadaya soo celinhayey jin wuxuu yihi dhib ma laha hadaad ad u aragto inaan noqon waa noqonayn waa la noqday ilaahay baa laga codsaday in shan laga soo gooyey waa kii in badan nabigu noqnoqday bayna muusa wa bayna rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa isweydiin leh qoliha ashaacirada iyo suufiyada iyo jahmiyada iyo niman waalano masaakiin meelaha ummadda wereriyo alxaq balaaza iyo tu alifki iyo taad ka qalqeeyo waalan ayib oo wax muxuu ahaa geeya madaari u baahnaan lahaa nimanka ayaga nabiga xaggee loo sii qaaday hadduu ilaahay subxaanahu watacaala mawjuud fii kulli makaan yahay oo meel kastaba joogo oo dhulkan dhex joogo oo cirkan joogo meel kastaba joogo nabiga xaggee loo dheelmiyo xaggee la geey nabiga maxaa asama asaabica lagala doonay oo jibriil usii qaadahaya oo salaada cirka looga soo faradiya maa meesha loo keeno waxaygu maa dhulka laga soo bixiyo maxaa cirka looga keenhaya qur-aankan igu soo degay cirka maxaa looga keenmaa dhulka laga keeno ilahay meel kastu joogo oo bidix laga soo tuuro oo midig laga soo tuuro oo ay horey aayaddu ka timaado halkaasi cirka maxaa looga geenahaya yani waa wareer maogtahay waa waa caqligoodi oo dhan ba maqluub waa dad wareersan wey ayib waxaygu haddii ilaahay mawjuud fii kulli makaan waa inuu sidii daadkii marna kasoo dhul kasoo burqado oo ilaahay xaggaa ka tuuro oo mar bidixii midig ka yimaado oo mar hore ka yimaado oo mar hareeraha ka soo daato ayib midda kale nabigu waa in hoos loo dheelmaysiiisba dhulka lama qoriyo soo oo ilaahay loo geeyo waxaan waalle wey diinta in lagu ciyaaro ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiisu dhan waa ka sarreeyaa fowqa asamaai asaabica wa fowqa sidrat ilmuntaha wa fowqa carshihi kamaa yanbaqii jala jalaaluhu hawshaa wax laisku wareeya ma aha waa cuquusha iyo fitarkao dhan lagu ciyaarahayaba gaal iyo islaam waxaa diin aaminsan oo dhan waxaa isku raaca ilahay adduunkiisa ka sarreeyo oo korka jira nasaarada xunxunkaa weydii yuhuudda weydii kulli cirkay u taagayaan gacmaha ayb marka eh, waxaa weeye xataa kuwa mushrikiinta ah markuu dhib ku dhaco saasay leeyihin maysaa yidhaahdaan ayb ya ha ha ha allo ku xigaa way og yihiin way og yihiin sheekh marka waa caqli wareersan caqliga asaga almihim fauxaa ilىa cabdihi ma awxaa caqiidaة اlmuslimiin hada hu culuw اllahi calىa khalqihi waa caqiida haabita mujmac calayha mubayana fi اlkitaabi wasunna ninkii inkirana waa kaafir biاllahi اlcaiim murtad weeye waa la dili lagu xabaali maayo fii maqaabir اlmuslimiin walaa yariثhu اlmuslimuun walaa yucadu min jumlaة اlmuminiin faawxaa ilىa cabdihi ma awxaa hada ijmac weliba wax soo gooriya alimaam Eh, ibn isxaaq eh, maxamed ibn isxaq ibn khusaym baa soo gooriyey culamo badan baa soo goora hawsha ayada wa farqun bayna alistiwaa'i wa bayna alculuw fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa wa farada calayhi khamsiina salaatan farajaca nabigu waa soo laabtay xataa mara calaa muusa calayhi salaatu wasalaam faqaala lahu bima umirta maxaa nabi allow lagu soo faray faqaala bikhamsiina salaatan konton salaadood qaala ina ummataka laa tuiiqu dalika ummadada nabi maxamadow ummadayda waa ka tabaryartao ma awoodi karto irjic ilaa rabbika rabbigaa ku laabo ayb rabbigiibuu ku laabanhayaa meeshii rabbigiibuu aadahaya uu jooga ilahi subxaana wa tacaala fasalhu takfiifa fududay u weydii liummatika ummadaada in laga fududeeyo oo salaadahan kontanka laga yareeyo laga dhimo u weydii faltafata ilaa jibriil kaanahu yastashiiru fii dalika jibriil buu nabigu fiiriyey isagoo aad la tashanhayo markii nabiga lagu yidhi maxaa rabtaa nabi addoon rasuul ah miaad rabtaa mise melig rasuulaad rabtaa ma boqor waxaan kaa dhignaa nabi oo rasuul ah oo ilaahay kaa dhigaa mise waxaa lagaa dhigaa addoon rasuul ah oo mutawaadica ah. nabigu jibriil buu fiiriye tawaaduca lirabbika gacantaasaa lagu yidhi jibriil baa nabiga la hadlay wuuu nabi maxamedow hoos u baxa haddaa waxaan rabaa boqornimo iyo saldaniyo awood ma maca nubuwati warisaala hawlihii nabiyulaahi daawuud iyo waxaa weeye nabiyulaahi sulaymaan wey wاnabiy mxuu aha wاlcabd اlmursalu khayru waafdalu min almelik اlmursal adduunya dhibkeeday leedahay nabi boqor ah iyo nabi mxuu aan boqor ahayn waxaa fadli badan cinda allahi wa cinda الshariica alislaamiya addoonka rasuulka ah en boqorka ahayn lanna boqornimada xoogo adduunyaa ku jirta adduunya meeshay soo gashana shidadeeday leedahayba ajirkaadi bay weerar ku bilaabiba camalkaadi bay nuqsaameen ku bilaabi muminka intuu jahaaday isagoon haniime iyo waxba helin saa ku shiiday wuxuu ka khayr badan yahay ninka intuu shiiday xoogu haniime helay oo maalmo sii noolaaday lanno addunya wax ka dhadhamay ninka asaga ninka asagoo ka qatan adduunka dhaafay baa ka khayr badan saabirna ah muminna ah midka xoogow carabka wax ka marsaday ama wax ka <laughs> laacay ayib faltafata ilaa jibriil buu nabigu firi yastashiiruhu kaana waxaad moodaa nabigu yastashiiruhu inuu la tashanayo fii dalika arrinka jibriil faashaara jibriil wuxuu midaaray an nacam in shita haa waynu noqonaynaa haddaad doonto facalaa bihi jibriil jibriil baa nabiga la kor noqdo sii qaaday xataa ataa bihi اljabaara tabaaraka wa tacala ilah uu rabbi u geeyo subxaanaه wa tacaala wa fii makaanihi almakaan alcadami wey makaan wujuuda anagu aan tilmaami kara ma ahe ilaahay subxaanaه wa tacaala meel adduunko dhan ka baxsan weeyaan marka makaan baa lagu ishaarahaya maadaama rabbi uu joogo subxana wataala laakiin makaanka innagu aan naqaanay oo dhul lagu istaagahaya ah iyo jihooyinka ugu wareegsan ah iyo wax kaa sarreeya kaana koreey oo kala ma aha ayb waa ilaahay makaan uu leeyahay oo markaasi aynadi oo kale weeyaan laakiin aynada la tilmaamayo iyo aynadeennu isku baab maaha sida muxuu ahaay sifaatka rabbi iyo teennu isku baab u ahayn asmaadeen iyo tarabi isku baab ma daatadeenu daatada alla lamid ma aha wahuwa fii makaani halkiisa rabbi asagoo jooga hadaayi uu kasoo waxyooday ee nabi maxamed uu diinta ugu dhiibay baa lagu noqday wa lafdu اlbukhaari fii bacdi طuruq wadooyinka barhkood ariiqu shariik ayib ibn cabd ibn abi namir ayaa marka ariiqiisaasa ku yimaada fawadaca canhu cashra toban baa laga dhimay uma unzila xataa mara bimuusa muuse haddana kusoo laabtay faahbara wuxuu u sheegay ilaahay inuu toban ka gooyo afartan salaadood lagu soo reebay faqaala irjic ilaa rabbika fasalhu takfiif falam yazal nabigu muusan ka zuulin yataradad inuu ku noqnoqonayo bayna muusa wa bayna allahi caza wajal xataa jacalahaa khamsan ilaa uu shan salaad looga soo reebay markaas nabig wa shan salaadood weeye xagga cadadka iyo tirada wahiya khamsuuna fi اlajr salaadiiba toban bay u dhigantaa toban salaadood tana toban tana toban tana toban waa konton hadee shan salaadood tiiba tobana konton wey hiya khamsun fi اlcadadi khamsuuna fi اlajri wahawaab ayib markuu nabigii jibriil ay soo dhaqaaqeen oy soo muuse soo dhaafeen baa laga daba dhawaaqay naada munaad laa yubadl اlqowl ladaya ayib waan farad yeelay shantaas salaadood ummadayda ummaddan ku waajib yeelay iyo inta ku raacday ku rumaysay ayib bedella ma laha naskhina ma jiro takhfiifna ma jiro shantaas salaadood takiifka laga hadla waa xagga cadadka maqrib iyo cishe iyo duhur iyo casar iyo fajar laakiin tirada salaadaha nasigu waa gala iyadu tiraha ragcadaadka ragcooyinka laba laba labay marka hore ahaayeen duhurku labuu ahaa casarku labuu ahaa cishuu labuu ahaa maqribku saddexda ragcood buu ahaa fajirku labadaasu iska aha weligiiba markii madiine la yimid lasoo hijrooday wakiil la kordhiyey afar afar laga dhigay salaadihii duhurka iyo casarka cishaha ayb laakiin intii maka la joogay labalabay ahaayeen salaada u badanna maqhrib bay ahaydba oo saddex ayadu ah salaada intooda kale fajar duhur casar cishe labalabay ahaayeen maqhribku isagu saddex buu aha witr buu ahaa lanna witrna isagu lama bedelin <clears throat> faamara muusa faamarahu muusa muusa wuxuu faray birujuuci inuu laabto shantaa badan buu shanta laftigood badan tahay laba salaada lagu soo reebo laba salaad ama hal salaad ama saddex ha laga soo reebo shantu way badan tahay maalinkii in arbaca wa cishriin saaca shan salaadoo waajiba ummadooda ma xamili kartee anaa hawshan ka aqaanoo kaaga horeeyey nabi maxamedoo laabuu yidhi faqaala nabi wuxuu ihi qad istaxyaytu min rabbi rabbigu waa ka xishoonhayaa mise goor baan laabtay intaasoo goor baan laabtay ilaahayna uu intaas biga fudaynaya shantanaan iska bismilaysanhayaa shantan salaadood waan ku qancay waa raalli baan ku ahay usalimu waarda riwaayada eh, eh, eh, mxuu ahay axmed usalimuha waarda biha shantan waan aqbalay waanan yeelay raalli baana ku ah waa la tagahaya ilahay ugu barakay walaakin ardaa wa usalimu raalli baan ku noqon ilahay xukumkiisa waan u hoggaansamaya falamaa bacuda markuu fogaado muuse u ka dhaqaaqay naadaa munaadin baa dhawaaqay dhawaaqi qad amdaytu fariidatii faradkaygii baan saa ku tagsiiyey xukumkii waan riday wa ka noqod ma laha wa khafaftu can cibaadii addoommahayna waan ka fudeeyey salaadaha oo adda shan baaban ooga dhigay wa maca daalika khalaadka yarkee gala iyo waxyaabaha dhaawacee gaadha waa loo dhaafahayaa weeye wاkhtalafa الصaxaabatu xadiidka dheer asalkiisu bukhaari baa soo saaray min riwaayati shariik ayb ibn cabdillahi bn abi namir axmed baa isagoo aad u faahiyey mxuu ahay musnadkiisa oo dhowr duruq ku keena iyo shaawayd fara badan ku keena waxaa aad qisada u dheer oo aad u ururiyey riwaayaadka isra almacraaj ku yimid oo dhan saaxib atarhuni saaxib siira dahabiya mujaladka eh, labaad boqol afartan iyo lix ilaa boqol iyo toddobaatan buu kaga hadlay aad buu u faahfaashay isaga hala muraajaceeyo wakhtalafa asaxaaba saxaabada waxay isku maandhaafeen habeenka nabiga la dheelmiyey ee beytulmaqdis laga qaaday ee cirka toddobaad la geeyey ee laga sii dhoofshay ee alla loo geeyey nabigu ilaahay ma arkay subxaanahu wa tacaala indhihiisa ma saaray mise mayaa la isku haya wاkhtalafa الصaxaabatu hal ra'aa rabbahu tilka اleyla am laa caaisha iyadu meel adag bay ka taagnayd sidooduba ilaahay nabi maxamed muusan arag laa biqalbihi walaa bicaynihi bay taagnayd oo waxay dhihi jirtay saddex arrimood ninkii kuu sheega ogow inuu beenaala yahay man xadaثaka ana muxamada ra'aa rabbahu faqad kada laa tudriku اabsaar ayadahaas daysan jirtay ayib wman zacama ana muxamada kaana yaclamu maa fii qadin faqad kadab la soco tiri ninkii kuu sheega nabi maxamed berri wixii dhici inuu og yahay oo caalimu lgeyb uu yahay muftari beenala way la soco howlaha suufiyada gelaysa haddi ayib qodob saddexaad waxay tiri ninkii kuu sheega nabi maxamed ana muxamadan qad katama shay-a mima umira bihi faqad kadab yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka ma tdri نفس maada tagsib adani aayadahaasay daliishan jirto fara badan saddexdaa ninka kuu sheega inuu beenala yahay ku qirbay tiri nebi maxamed baa ilaahay arkay been dhabay tiri nebi maxamed baa wax kastaba ogaa waxa beri dhicin la socday been ka dhabay tiri ilaahay wuxuu u sheegay umbuu nabigu ogaa caalim اlhayb ma ahayn walow kuntu aclamu اlhayba lastakartu min nabi maxamed sal l slam diintii loo soo dhiibay oo ummadda gaadhsiin la yidhi ayuu qayb ka mida qariyey oo uusan sheegin ninka ku dhahana been ka dhabaytir tan hore weliba ku adkaan jirtay man zacama ana muxamadin qad ra'aa rabbahu faqad acdama alfiryata cala allah bay odhan jirtay ayado waa ku xadgudubtay xasan albasri asagu wuxuu qabay nabi maxamed habeenkaa ilaahay inuu arko indhaha saaray ra'aahu bicaynihi marka afarka caaisha loo sheegana hooyada way kulaatay howsheed u kaadiya odhan jir um اmminiin yar xanaaqday u yarkaadiya nabigu ilahay waa arkay u asagoo taagnaan jiray ayb ima badanoo taabiciina sidaa ku tegey macmar ka mid yahay zuhri ka mid yahay xasan albasri ka mid yahay baa sidaa qabay ibn cabaas asagu ayib ibn mascuud baa ku yimid ibn mascuud asagu mana anfiyin mana diidin mana ogolaanin marka la weydiiyo uma danaa fatadalla oo suuraddu najmi uu fasirhayo ayuu odhan jiray uma danaa fatadalla iyo laqad ra'aahu naزlaةa أkhra hawlahan waxaa weeye jibriil hawshan aaya suuraddu waxay ka hadlaysaa nebi maxamed aragtida arkay jibriil iyo la kulankuu la kulmay iyo dhawaasho jibriil u dhawaaday ee allama khusayso asagoo intaas ku gaabsan jiray qisadaa suuratu najm u mufasiri jiray dadka qaarkii baa ku tiriyey min almunkiriin laa min almunkiriin walaa min almuhbitiin midna ma ahayn ee asagoo suuraddaas looga jeeda suuratu najmi tafsiirkeeda ayuu ka hadlahay waxaa ku yimid ibn cabaas ibn cabaas lahu riwaayataan ibn cabaas ashahiid canhu almaxfuud canhu waa in rasuulku rabbigii arkay habeenka ayada ah ilaahay wuu arkay nabigu sal slam buu odhan jiray wayna ka sugan tahay laakiin hal ra'aahu bicaynihi am bifu'aadihi nabigu ma qalbigiisa kashfiga laga qaaday oo cilmi dheerada la geliyey markaasuu ilaahay daalacday fii damiirihi wa fii fu'aadihi mise ishan guluubkee wareegiisu alla ku arkay labadaasaa laisku hayaa riwaayaadka ka soo aroray waxaa wey riwaayaat mulaqa riwaayaat muqayida riwaayada mulaqada waxay leedahay nabigu ilahi waa arkay kuwana waxay leeyihin nabigu ilahi waa arkay bifu'aadihi buu ku arkay almulaq waxaan ku xambaaraynaa cala almuqayad laakiin suyuuطi wuxuu soo guuriyey fi alkhasaa'is can الطabrani fi awsadihi bisanadi صaxiix ana muxamada ra'aa rabahu maratayni bicaynihi sanadkuna waa saxiix buuri xaafidkuna isaguna hawsha hawl la mida waa salimay sidaa darteed alimaam الnawowi abulxasan اlashcari ibn khusayma zuhri macmar xasan albasri jamaaca min waay ku tageen ana muxamada ra'aa rabahu bicaynihi la bifaadi faqad nabigu inuu manaama ilahay ku arkay muran ma laha baa ku sugan manaaman iyo ru'ya ru'ya ambiyaai waxyun macsuumo weeye taa lagama hadlaayo laakiin leylat micraaj nabigu ilaahay ma arkay asl waay u badanya ma arag laakin wuxuu ku arkay bifuaadihi laa bicaynihi jamaaca min aslaf saalix waxay leeyihiin bicaynihi buu ku arkay masl mukhtalaa wey waa almasaa'il caqadiya alati ikhtalafa fiiha aslaf baa lagu tiriya masaailkaasi fasaxa can ibni cabaas waxaa ka asaxay anahu ra'aa rabbah rabbigii buu arkay wasaxa canhu waxaa ka asaxay anahu qaal ra'aahu bifuaadihi أنه رأى رب waa مطلقة riواية مطلقة wey ayب وصح أنhu رa'aahu بفaآadihina waa مqayda ayب وصح عن cاaئشha waxaa ka sugan وبن masعوud inkaaru ذalika iبن mascuud kama sugno waa idin sheeg ad khlaas wa idin hormariyey caaishun bay ka sugan tahay iبn mascuud waxaa ka sugan tafsiru suuraة النجmi iyo ma اlmuraadu biha alfaadaani laakiin inkaaru ru'ya kama sugno وa qaala caaisha iyo iبn mascuud waxay yidhaahdeen إna qowlahu tacaalى walaqad ra'aahu wuxuu arkay nabigu jibriil naslatan ukhraa mar labaad ay maratan ukhraa xaggee ku arkay cinda sidrat اlmuntaha buu ku arkay nasladu hiy almara mar hore xogee ku arkay makuu ku arkay isagoo haddee saadan اufuq mar labaadna wuxuu ku arkay waa cinda sidrat muntaha kamaa khuliq in badan buu arkay oo hadde marka uu soo shabihi jiray dixit alkalbi iyo dixit makhalifat alkalbi iyo saxaaba isku soo shabihi jiray ruux caadi iska soo dhigi jiray nin remiya oo muxuu dhar cabdu iska soo dhigi dhar baftaa qaba qaaba badan buu nabigu ugu iman jiray laakiin nabigu jibriil sidii rabbi ku abuuray laba goor buu ka arkay marna waa habeenka israaciin ee la nabiga la dhelmiyey marna waxaa weeyaan fii makatu ku arkay marka cabdullahi wuxuu odhan jiray caaishaba inamaa huwa jibriil walaqad ra'aahu nazlatan ukhra bacdu ahlicilm waxay ku fasireen laba goor buu ilahay arkay intuuna noqon hayey ee nabigu salaadaha iga dhin u lahaa baa ilaahay xijaabka ka qaado laba goor barkood haddaan ku fasiray marka tii bay radinayaan caaisha iyo mascuudba waxay leeyihin ma ahee inamaa huwa jibriil walaqad ra'aahu rasuulka arkay jibriil nazlatan ay maratan ukhra hayr almara اlula cinda sidr wasaxa waxaa ka sugan can abi darin anahu sa'lah fii saxiix muslim haddii hal ra'ayta rabbaka abu dar baa nabiga weydiye nabi maxamed ilaahay ma aragtay faqaala nuuru anaa araah ilaahay nuur baaba ka sokeeye saan u arkahayaa nuurun anaa araah waxaa daliishaday nimanka qaba ilahay wuu arkay ee wuxuu leeyay isha kama buuxsanin weeye nuur iyo if baa laga sokeeya ayib marka isha ima qabanayso laakiin si guud waan arkay wey waxayna ku xoojiyeen aayadda ahayd laa tilku labsaar ilaahay ishu ma koobto ayib waa ru'ya bilaa ixaata y sheekh laakiin wuxuu asagu xaala baynii wa baynahu wa bayna ru'yati annuur waxaa kala teeday aniga iyo aragtida ilaahay nuur baana kala teeday kamaa qaala fii lafdin aakhara ra'aytu nuuraa nuur baan arkay ilaahay ma arag maa ra'aytuba dha nabiga lagama hayo tawaaduc iyo tacdiim iyo ijlaal rabbi wey ra'aytu nuura allahu nuuru samaawaati wey ilaahay buu arkay bay leey nimanka halka ayagu mxuu aha ragga difaacanay nuur buu arkay ilaahay buu arkay wey laakiin ilaahay ishii buu ka buuxsan waay nuurkii buu la qaban waaye nimana waa l waa nafyi biru'ya ya te dambe maya daciif ma aha may way sugan tahay inta dambe inta dambe inta hore way sugan yihiin ayib waa fii saxi muslim labaduba waqad xakaa cuثmaan ibnu saciid addaarimiy ayib itifaaqa asaxaabati bay wariyeen alaa an yuu wariyey calaa anahu lam mxuu aha cumaan bin saciid addaarimi wuxuu wariyey saxaabadna isku raaceen in nabigu ilaahay uusan arag haddii loo jeeda aragti bicaynihii waa suuragal itifaaqaas in la aqbalo haddii laakiin loo jeedo ru'ya mulaqa abadan itifaaqaas ma sugnaan lakin ibn cabaas baa qaba nabigu ilahay arkay ayib jamaaca min ataabiciinna waa qaba ilahay inu arkay ataa bicayni ku arkay marka xataa ibn cabaas ayaa bisanadin xasan aw saxiix uu shuhuuda kaga soo guuriyaa annahu ra'aahu maratayn bicaynihi marka qadiyadu ijmaaca ah ma badno laakiin ma sugna laga yaaba laakiin qowl jumhuur الصaxaaba waa la odhan karaa wa qaala shaykhu اlislaam hada bilahi towfiiq